bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi walih wصaxbi ajmaciin ama bacd soo maqalamiya cashirka waa kii konton iyo toddobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu ihbaati ru'yat اlmu'miniina fi اlآakhirة rabahum subxaanahu wa tacaala soo baabkamayna ku joogo wuxuu baab yahay ihbaatu ru'yati lmuminiin in la sugo muminiintu inay arkahayaan rabbahum rabbigood subxaanahu wa tacaala fi laakhirati aakhira ay ku arkahayaan baabkan baab qiimo badan weeye sheekhu markuu ka soo hadlay raxmat ullaahi tacaala calayhi masalat lisraa walmicraaj iyo axaadiisii ka dambeysay uu ka soo hadlay buu rabaa marka in ru'yadii aadan u qaadanin aataarta qaarkeed iyo axaadiista qaarkeed iyo caaisho hadalkeedii iyo ibnu mascuud hadalkiisii inaad ka fahanto ilaahay gebi ahaanba inaan la arkaynin laa fi laakhirati walaa fi dunya marka muctaqadkii ahlusunna waljamaca adiladoodii qaybo ka miduu sheekhu sheegi doonaa qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaanaa nasr bn caliy aljahdami wa abu hasaan almismaciyu abu khasaan waa inagu soo maray malik ibn cabdilwaaxid in la yidhaahdo wa isxaaq ibraahim alxandali jamiican si wada jira waxay oga tabiyeen can cabdilcasiis ibn cabdisamad alcami abu cabdisamadna waa lagu kunyayaa wallafdu lafdigaynu sheegi doono imaamku ila abi khasaan baa iska leh abu khasaan almismaci malik ibn cabdilwaaxid ayaa iska leh ee ma laha nasrna ma laha isxaaqna ma ninka la yidhaahdo abu hasaan xadaanaa abu cabdsamad xadaanaa abu cabdsamad abu cabdsamad waa kunyatu cabdlaiiz cabdاlcaziiz bn cabdsamad xadaanaa abu cimraan aljawni wasmuhu cabdlmalik bn xabiib abu cimraan aljawni cabdlmalik bn xabiib baa la yidhaahdaa can abi bakr bn cabdاllahi bni qays alashcari can abihi abihi abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu cabdullahi bni qays waa inaga soo maray lixdan iyo shan xadiid inuu ku leeyahay fi saxiixi muslim can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi jannataani laba janno min fidatin fida laga sameeyey aaniyatuhumaa weelashooda iyo wamaa fiihimaa wixii dhex yaale ee ama alaab kale ama sariira ama gogol ah ayb wa jannatani laba janno kalena min dahabin dahab bay ka ahaadeen aaniyatuhumaa weelashoodu iyo wamaa fiihimaa wixii dhex yaallaba wamaa bayna alqowmi muslimiinta ooma dhexeeyo wa bayna an yanduruu inay eegaan ilaa rabbihim rabbigood arkaan ilaa ridaa ulkibriyaa kibirka gu-iisi mooye oo calaa wajhi ilaahay wejigiisa saaran fii jannati cadnin muslimiintoo jannatu cadnin ku sugan fii jannati cadlin waa xaalo qowmkaad ka xaalaynaya muslimiintaas markay rabbigood arkahayaan jannatu cadlin bay ku jiraan way muslimiintu iyo muminiintu <clears throat> xadiidka marka jannataanka la sheegay xadiid kaleo khaarija saxiixeyn baa fasirayo jinaan lfirdowsi arbacun jannooyinka alfirdows jannadu way noocyo fara badan tahay jannat lfirdows afar jannaa ku yaala afar qaybood weeye afar qaybood afarta qaybood buu xadiidku inoo sheegay xadiidka abi muusa alashcari inoo sheegay jannataani min fidatin aaniyatuma wamaa fiihima wa jannataani min dahabin aaniyatuma wamaa fiihima labadaa janno ee dahabka ka samaysan iyo labada fidada ka samaysan afartuba waxay yihiin waa min jinaani alfirdows alfirdows oo janno guud ah state marka la dhiso guryo badan soo ma yeesho staidka weyn wuxuu leeyahay ee jannada magaca la alfirdows wuxuuna ka koobmaa afar qaybood afar qaybood oo kala duwan laba isku baaba iyo laba isku baaba saa darteed xadiis dacfi ku jira wuxuu tilmaamay labada jannee dahabka ka samaysan waxaa iskale lilmuqarabiin muminiinta muqarabiinta ah labada jannee ka samaysan fidadana waxaa iskale asxaabu اlyamiin asxaabu اlyamiin marka labadu way kala qiimo badan yihin shay dahab ka samaysan waxa ku jira iyo iyo wax walba iyo fido iyo wax walba waa kala sareeyeen fido iyo dahab haddaba marka muminiintu say u kala iimaan sareeyaan ayay u kala mudanhayaan weeye marka macnahaasaa meesha ku jira ayb intan dambe wmaa bayna alqowmi wa bayna an yanduruu qowmka waa qowmkii muslimiinta ahaa muslimiintii dhabta ee khulaskaabaa loo jeedaa een munaafiqiinta ahay wa bayna an yanduruu ilaa rabbihim ila ridaau lkibriya ridaau lkibriya eh, alcadamatu izaari walkibriyaau ridaai xadiidka waad garanaysaan hunaa laakiin waxaa loo jeedaa xijaabkii aad soo marteen xijaabkii ilaahay uunkiisa u dhexeeyey ee hadduu faydi lahaa ilaahay la arki lahaa xadiidka suhaybee soo socdaana caddayn doona waxaa looga ridaa lkibriya inuu yahay maanica ka hor istaagaya ruuxa muminka ishiisu inay alla qabato subxaanahu wa halkaasay ku caddayn ama alcadama iyo alkibriya ilaahay subxaanahu wa tacala sifaad uu leeya gooni ah weeye laakiin hunaa loo jeedo waa xijaabkii xaggayna ku iman doontaa insha allah wa bayna an yandura oo ma dhaxeeyo muslimiintu inay rabbi arkaan ilaa ridaau lkibriya sarrayntii iyo weynankii gu-iisii ka ahay oo calaa wajhi ilaahay wejigiisa saaran bimacnaa ka muslimiinta ka qarinaya inay isha saaraan oy indhahoodu qabato fii jannai cadnin xaal kawnu qowmi fii jannati cadnin ay ku sugan yihin marka darafkan wuxuu khuseeyaa muminiinta iyo makhluuqiintu khuseeyaa ilaahi subxaanahu wa tacaala shuqulkuma laha xadaana cubaydlaahi bni cumar ibnu maysarat aljusami cubaydilaahi bni cumar maadaama cubaydilaahi bni cumar ibni xafs bni caasim bni cumar khaaab uu ku jiro fii fi rijaali saxiixayn bal fii rijaali sitta saasuu awowgii u sheegay saasuu awowgii u sheegay isku dabaqana haddee ma dhacaan oo cubaydillaahi bni cumar wuxuu dhacaa meesha cabdiraxmaan mahadi oo kale u dhacaa laakiin saadaad ugu khaldamin inuu kuu sheego wey xadana cubayd illahi bni cumar bn maysrat aljushami qaala xadaanii cabduraxmaan bni mahdiy xadaana xamaad ibnu slm abu salmat albasri can haabit ibni aslam albunaani can cabdiraxmaan bn abi leyla alansaari can suhayb ibnu sinaan arumi ibnu sinaan b waa nin carbe dhalashadiisu laakiin isagoo yar anagii tilmaanay in qolyo reer ruuma ay faranjigu ay dafeen kadibna waagi dambe ay adoonsadeen waagi dambena laga helo oo lagasoo laga soo xoreeyey marka suhayb saasa arumi loogu tiriyaa qolyihii dhacay ama xaday ama qafaashay baa loo tirina ama dhalashadiisu waa nin reer bani namir ah reer bani qaasido carabi ah waynu soo marra suhayb meeqa xadiid buu ku leey msmeenna soo sheegay saddex xadii buu fasaxi muslim ku leeyahay saxaabigu saddex xadii ayuu ku leehay xadiidkan iyo xadiidkii saaxirkii iyo boqorkii iyo ghulaamkii iyo xadii saddexaad saddex xadii buu ku leeyahy fi saxix muslim can الnabi sal lay slam qaal wuxuu ihi nabigu ida dakhala ahlu janati اljanna ahlu jannuhu hadday jannada galaan qaala yaquulu اllahu tabaaraka wa tacaala ilahay wuxuu odhanayaa qaala nabigu wuxuu ihi yaquul اllahu tabaaraka wa tacaala turiiduuna ma doonaysaan shay-an shay asiidukum aan kordhiyo muslimiintoo jannada ku jira oo barwaaqaysan oo wax ka maqan jirin ayagu si markaa u arkaan ayaa ilaahay su-aasha weydiinaya fayaquuluuna waxay odhanayaan alam tubayid miyadan allow caddaynin wujuuhana wejiga ayaga meesha aad mushrikiin iyo kafara wejigoodi madoobaysoo catiraysay annaga kaanaga miyada nuurinin allow maxaa naga maqan wey macnuhu alam tudkhilnaa miyaadana gelina aljannata jannada wa tunajinaa adaan naga badbaadin naga korinin min annaari naar aadaan naga korin qaala wuxuu yidhi subanuhu fayakshifu lxijaaba xijaabkii buu faydayaa haddaynu soo marayna soo maaha wma bayna alqowmi wa bayna an yanduruu ilaa rabbihim ila ridaau lkibriyaai calaa wajhi hunaana ah waa maxay fayakshifu lxijaab marka xadiidka suhayb wuxuu kuu fasiray macnihii looga fayakshifu ilahi wuxuu faydayaa alxijaaba alxijaabu asalkiisu waa asitru xaail bayna alraai wlmariy asitru alxaa'il bayna alraa'i wاlmar'iyi baa xijaabka fi luga alcarab la yidhahdaa waa teedaha u diidaya ruuxa wax eegaya inuu arko wuxuu eegayay inuu isha la helo asalkiisa layidhahda idan xijaabkaas marka waa awoodda diidaysa in makhluuqu ishoodu ay qabato ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadli minhu waraxmati minhu iyo ilaahay markuu doono ka faydaya ciduu doono markaa awoodna u yeelanaya axadkaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala arko sidaasuu banaheeni calayhi salaatu wasalaam leylat alisraa walmicraaj haddaynu marra ra'yiga jumhuur salafi saalix ay qabeen inuu rasuulku rabbigii arkay maxaa laga fayday ridaa lkibriya maxaa laga qaday xijaabkii macnaha wey famaa uctuu lama siinin shay-an shay axaba ilayhim xaggooda laga jecel yahay min anadari ilaa rabbihim rabbigood inay eegaan oy arkaan jannadii iyo nicmadii ay sheegahayeena ilaahay oo maxaa naga maqan lahay oo dhan way halmaamayaan ilaahay aragtidiisa ay wejigiisa arkaan baa wax alba oga qiimo badan maxaa ilaahay waa mabud maxbuub lidaatihi wey marka macbuudkuna wuxuu keensadaa kamaalu maxaba wa kamaalu taciim marka yuqsadu wayuxabu lidaatihi saa darteed wax walba waa ka qiimo badan yahay saa ma arkaysid adduunka mushrik aan jeclayn macbuudkiisa ma jiraan axad wax caabuda oo shaygu caabudaya aan jeclayn ma jiro naftaa kaga bixi wuu ku dhiman quraysh maxay ku dagaalamaysa oo saxaaba ku baabi'iyeen oy naftooda u halligayeen waxay cibaado caabudahayaan bay jeclaayeen oo ku nafbaxayeen nin walba waa sida kuwan hadda awliyada iyo ahluqabuurka qabuurka barya goor xabbay ku gelin hayeen haddaad ka taabato amwaaday daba taagan yihiin naftaa kaga baxaysa ayib ni waxaan garanayaa siddeetan iyo shantii meelaha sheekh cabdilqaadir marka la sheego oo jiray haddii la soo qaadaba jaylaani haddii la yidhahdo waa yaallaa haddaad maanto rabbigaa ku wardidood xusto hawlu taalla ma aha sheegto hawlu taalla ma aha markuu badan yahy buu salinhayaa laakiin haddii la soo qaado sheekh cabdiqaadir halkaasaa lagu dhufaraya waa yaallaaba <laughs> waidaa dukira allah waxdahu shmaazat quluub ladina laa yuumina biاlaakhira waida dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun marka hawshaasi hawl jirta wey famaa ucطuu muslimiinta marka allihii dhabka ahaa ee xaqiiqada ahaa ee muminiinta karaamiyey janno geeye maxaad moodaa famaa ucطuu lama siinin shay-an shay axaba laga jecel yahay ilayhim ila lmuminiin min annadari ilaa rabbihim rabbigood inay eegaan ay markaa arkaan xadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana yaziid ibn haarun alwasiti can xamaad bni slma bihada اlisnaadi sanadkan oo kale xadidka ku wariya wazaada wuxuu yaziid ku daray xadiidka yaziid bn haaruun horaan waxaad soo marteen riwaayatu cabdiraxmaan mahdiy can xamaad soo saa huna waa yaziid bn haaruun can xamaad wazaada wuxuu ku daray eh, yaziid ibn haruun alwasiti uma tala wuxuu nabigu akhriyey hadihi alaaya aayadan buu akhriyey liladiina axsanuu kuwa alliga rasuul rumeeye waxaa u ahaaday alxusnaa janno iyo wasiyaatun aragti ilaahay sidaa weeye aayaddu tafsiirka saxiixa ee sunnada ku yimid ee nabigu caddeeyey liladiina axsanuu ay aamanuu ilaahay rasuulkii rumeeyeoo dhab la yimid alxusnaa ta u wanaagsan oo janno ah iyo wasiyaadatun waa ru'yatu rabbina subxaanahu wa tacaala iyo dheeraad iyo janno wax ka dheeraad oo kaba daran oo maxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arko xadiidkan marka waa xadiid saxiixa sida sawaabka ah wax cilaana kuma jirto daara qudni oo nin qodqod badan ah oo aad mooday in bukhaariiyo muslim la daba dhigay ayaa meeshaan eh, far taagtay oo wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa uu warinaya xamaad ibnu salma waxaa khilaafay buu hi xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri fi kitaabi atatabuc atatabuc wاlilzaamaat raqamka xadiidka toddobaatan iyo sideedaad xadiidka toddobaatan iyo sideedaad arqaamta nuskhada uu taxaqiijinayo sheekh muqbil ibn hadi alwaadici raximah tacaala xamaad ibnu zayd baa khilaafay buu leeyahay intaasuu kaga tegay intaasuu kaga tegay qolyihii ka dambeeyey abu mascuudan adimishqi iyo nawowa laftirkiisu hoostu ku tilmaamayo waxay sheegeen waxaa kaloo khilaafay oo ku raacay xamaad ibnu zayn dirham albasri sulaymaan ibnu khirat alqaysi iyo ninka la yidhahda xamaad ibnu waaqid alcayshi iyo macmar ibnu raashid abu curwat alyamani arbacatu min alruwaad xamaad ibnu salma waa keligii hawsha waa cuslaatay hawsha waa cuslaatay afartaa raawi macmar xamaad ibnu zayd xamaad ibnu waaqid alcayshi sulaymaan ibnu khiirat alqaysi afartaaba xadiidka waxay ka dhigeen min xadiidi haabit ibn aslam albunaani can cabdiraxmaan ibni abi layla min qawlihi min qowlihi ay maquucan maquucan maqtuuc bay ka dhigeen mawquuf maaha mawquuf waa inuu saxaabigu uu asagu hadalkiisi uu noqdo laakiin markuu taabici uu hawsha sheegay maxaa la yidhahdaa maqtuuc afartaa rabo bimacnaa ma aysan sheegin suhaybna ma aysan sheegin subanahana ma aysan sheegin wey oo waxay ka dhigeen min qawli cabdiraxmaan bn leyl alansaari altaabici aljaliil min kibaar الtaabiciin halkaasay mareen marka ciladadaasuu daaraqudni tilmaamaya daaraqudni waa daqiiq ruwaadan kaleo dhan wuu garanayaa ruwaadan kaleo dhan wuu ogyahay kasbu oga tegay muxuu oga tegey kuwaa lama soo qaado waxaan hal wadaad ka ahayn limaada xamaad min waaqat alcayshi waa daciifun cinda ahli xadiid falaa cibrata lahu warkiisa xagga iska geli maxaa kuu soo hadhay macmar ibnu raashid abu curwat alyamaani macmar riwaayadiisu laba cilay qabtaa cillo iyadu waxaa weeye dhaqan lagu yaqaana macmar sunan abi daud bayna ku soo maray oo maxay ahayd min caadada macmar waxaa ka mida xadiid marfuuca inuu waqfiyo waxaa ka mida xadiid mawsuula inuu irsaaliyo waa dhaqan lagu yaqaano markuu fahmaysan yahayna wuu ka sii daayaa mar markuu xooguu fahmaysnayna meel gaaban buu kugu reebaya taabiciga ku dhaafin maayo marna taabitaabibu kuu fadhiisanaya mar saxaabigu kuugu daynaya saa darteed waqfiga macmar xadiidta laguma cileeyo haddii raawiga rafciye uu yahay nin iqaa abu daud baan kusoo maray bisanadin saxiix inay caadadiisu sidaad ahayd waqfu lmarfuucaati saxiixa cabdirasaaq baana ka wariyo adadgarasa ardaygiisii khaaska ah abu daudkani kusoo maray cilada waa cil cilada labaad huwa daciifun fi aabit isaga macmara waa daciifun fi aabit xadiikuna waa xadiiu aabit marka riwaayada macmara xagga iska gey hadday sugnaato xataa laguma celeeyo waqfigiisa u waqfiyey xadiidkii cabdiramaan ibn leyla uu ku istaajiyey laa cibrata lahu lianna xamaad bnu salma oo ahbat nnaasi fi aabita ayaa yaa rafciyey ayb haddaad naga diiddo oo tiraado waa waqfigiisu waa in la ictibaarayo daciifun fi aabit riwaayaة macmari can haabit cinda ahli اxadiiث waa daciifa sida raajixa ah axmed baa ka hadlay ibnu maciin baa ka hadlay caylmadiini baa ka hadlay yacqub bna shaybat saduusi baa ka hadlay ka akhriya cilmu rajab marka asxaabu haabit uu ka hadlay u baabaysta ka had mujaladka u dambeeya labaad harcila tirmida ka fiiriye maxaa inoo soo hadhay laba nooculculus laba nooculculusoo sulayman muqirat alqaysi iyo xamaad ibnu zayd ibnu darhm albasri labadaasaa soo haray xamaad ibn waaqid alcayshi waxaanku ihi waa daciif cinda ahli xadiid iska dah macmarna riwaayadiisii laba arrin bay qabta xagga iska gee laba culculus baa soo hadhay labada culculus daara qudni waa ku sakatay meesha ayadaa sulaym muiirata ka xoog badan xamaad fii haabitin sulaym muiirata ayaa ka xoog badan xamaad ibnu zayd fii haabitin haddii marka riwaayada wax lagu celaynayo xamaad ibnu salama nin horkeenayo oo nin loo barbardhigahayo laga horkeenayo waxay in laga horkeeno sulayn muhiirate ma aha in la aado xamaad ibnu zayd ibn darham albasri walacalla daara qudni inuu riwaayada sulaymaan helin baa dhici karta walcilmu cinda allah laakiin xifdigiisa marka la eegay iyo fanigan suu ugu takhasusay waa baciid in riwaayadaasi ay ka qarsoonto si waltama noqote waxaa weeye xamaad ibnu salama can haabit ayaa labaduba ka xoog badan nin walbo xamaad ibnu salama ku khilaafa fi haabit fa xadiiu daciif ayan raawi ku khilaafa xamaad ibnu salama fi xadiii haabitin fa xadiiu kaa xadiiu kha laba qaacido qaacidada koobaad waa in xamaad ibnu eh, salama uu yahay ahbat الnaasi fi haabit qaacidada labaadna waa culummadu cadeeyey xamaad ibnu slm inuu yahay abatu min xamaad ibni zaydin fi aabitin wa abatu min sulaymaan muiirata fi aabitin ta koobaad marka aan nuquushu culummada waxyar ka tilmaamo axmed xambal baa la weydiiyey ka waran xamaad ibnu slm fi aabit wuxuu ihi ma axadu rawaa can aabitin abat min xamaad ibnu slm axad ka wariya aabit wax ma jiro oo ka xoog badan xamaad ibnu salma ma axadu rawaa ahbat min xamaad ibnu salma ibnu maciin isagu wuxuu yidhi xamaad ibnu slm ahbat الnaasi fi haabit اlbunani ahbat الnaasi fi haabit اlbunani laba imaam axmed iyo ibnu maciin maxaa hadhay hadde mar labaad wuxuu leeyahy xamaad ibnu salma aclamu الnaasi bixadiiثi haabitin wman khaalafa xamaad في ثابt وmن khلف حmاd بن سلم في ثاaبt فاlqول qول حmاad iبن mcin ba odhanay mar kale nin walbo khilaafa xamaad iبن سلم في ثاabit ku khilaafa فاlqول waa qwl حmاad hadda yaa khilaaf sulayman iyo حmاad iبن زayd waa gaari doon ayago si gooni looga hadla abu زakriya بن mcin halkaasaa dhigtay abu cabd لlahi أحmed بن حmbل shaybanina meel buu kuu maray waxaa kuu dhiman ninkii musiibada ahay saaxib اlcilal abulxasan cali bn cabdillahi اlmadini cali cabdillahi madini sheekh اlbukhaari ad garanaysaan wuxuu yihi asagu lam yakun fi asxaabi haabitin lam yakun fi asxaabi haabitin ahbat min xamaad bnu slma asxaabu haabit albunani nin ka xoog badan ama ka ka xadid sugan ma jiro xamaad bnu slma wuxuu yidhi uma bacdahu sulaymaan muhiirata uma bacdahu bacda xamaad bnu slma sulaym mukhiirata uma bacdahu xamaad bnu zayd wahya sixaaxun ibn rajxu yacni ma rawaahu xamaad bnu slma can haabit wa xamaad bnu zayd can haabit wa sulaym mukhiirata can haabit way axaadiisun saxiixa manaakiir iyo munkaraad laguma arko hadday aafa ku aragta axaadiistaas dadka ka koreeya xamaad iyo xagga muslim jire iyo bukhaari iyo dhankaa jira eeg un ayaga ha u dhowaanin waxaan ka rabaa hadda abat naasi wuxuu suga inuu yahay fii aabitin xamaad bnu slm kadib ay iman doonaan darajada labaad iyo ta saddexaad ay daba dhici doonaan sulaymaan ibn muiriy xamaad ibnu zayd dirhab albasri abu xaatim araazi wadaadkii asna musiibada ahaa abuxaatim araazi magacii maxamed idriis shaafici bay isku magac yihiin abu xaatim araazi wuxuu hi xamaad ibnu salamata fii aabitin wa caliy bnu zayd ibnu judcaan axabu ilaya min hamaam wa huwa axfad الnaasi wa aclamuhum baxadiiثihima bayana khaطأ الnaas abu xaatim araazi waa ka daray isagu wuxuu yidhi xamaad bnu slma fi haabit cali bnu zayd bnu judcaan wuxuu hi xamaad hambooda inuu haabit besa uun hawshiisa hayo ninka la ohan jiray cali bnu zayd bnu judcaan alqurashi axaadiistiisana ninka ogu yaqaana waa xamaad bu xamaad bnu salma huwa axabu ilaya min hamaam bnu yaxya alcawdi ninkii jabalkaa ee fanigu ku dul wareegahayay waxaa ka fiican bui haabit haddii la marayo ama cali bnu zayd bnu judcaan la marayo xamaad ibnu slma ka xoog badan wuxuu i wahuwa axfad الnaasi wa aclamuhum bixadiiihima xadiii cali bnu judcaan cali bnu zayd bnu judcaan iyo haabit ibn aslam albunani asagaa ogu yaqaana buui waxaa ka dar wuxuu ihi bayana khaطأ الnaas xamaad bn slm wuxuu caddeeyey gafka ay dadku ku gafeen fii riwaayati haabit wa cali ibn zayd ibn judcaan haddaba marka riwaayatu xamaad ibnu zayd wa riwayatu sunan muqira waa khaa cinda abi xaatim araazi waa khaa ayib maxaa yeele ninka caddeeya khaa ah culummadan ragga ku gafawaaba odayga xamaad ibnu salama la yidhaahdo ibn rajab alxambali hadalkaas wuxuu fasiray abu xaatim araasi waa muhim jiddan inaad marka saxeenka maraysan dulmiga loo geysta wax ka ogaataan muhim jiddan oo rijaasha dabaqaadkooda kala barataan oo asxaabu shuyuukh kala barataan muhim jiddan wuxuu yidhi ninka leedaha ibn rajab alxambali markuu fasiray hadalka abu xaatim araasi u dambeeyey yacni ana man khalafa xamaadan fi xadiidi haabitin wa caliyi zayd bnu judcaan qudima qowlu xamaadan calayhi wa xukima bilkhaطi calى mukhaalifihi wuxuu ujeedaaba imaamku fadniga ciilkan hadee qarniga marba de lasoo gaa qarniga toddobaad nin kaga fiican ibn rajab waa waa adagya inaad aragto mama jiraan leenahay maba jiraan taqriiban nin fadnigaa kaga fiican maba jiraba qarni sideed marba hadii lasoo gaaro wuxuuna wuxuu ujeedaa ninka xamaad ibnu salama khilaafa fii zayd cafwan fii thaabit albunani wa fii caliy bnu zayd ibnu judcaan waxaa weeye ninkaasi warkiisu waxba kama jira waa khata waxaana la qabanaya qowlka xamaad ibnu salma waynu soo maray xilli aan dheerayn in imaam muslim uu soo guriyey fi kitaabi tamyiiz safxadana waa idin sheegay iyo raqamka ijmac ahli اlmacrifati biاlxadiiث calى ana xamaad ibnu salma inuu yahay ahbat الnaasi fi haabit albunani ijmac ahli اlmacrifati biاlxadiiث waynu soo sheegnay intaa marka waxay ahayd ta'siilkii guud u imo marka labadan wadaad xamaad ibnu zayd iyo sulayn mukhirata sida loogu hormariyey xamaad bnu salama wadaadka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo yaxn maciin aan ku bilan wuxuu yihi xamaad bnu salama acraf bixadiidi haabitin min sulaymaan mukhirata waa ninka u cuslaa ee uu soo yidhi calimadini xamaad bnu salama waxaa ku xiga sulayn mukhirata way iswaafaqsan yihiin marka ibnu maciine waa wada socdaan ilmadini ibnu maciin wuxuu yidhi xadiidka xamaad bnu salama ka yaqaan kana xoog badan sulaymaan muqira haddii wax laga warinayo thaabit bin aslam bunani su-aalaad ibn junayd buu sidaa ku yidhaahdaa raqamka waad ka fiirin kartaan abu zurcat araazi ayaa la weydiiyo ibn abi xatim baa weydiiyey xadiid la isku khilaafo waxaa isqabtay sulaym muqirata iyo xamaad baa isku qabtay xadii nina waa rafci nina waa nin qaab dhigay waran baa wuxuu ihi ah, xamaadun axfadu min sulaymaan xamaadun axfadu min sulaymaan ciidn abi xaatim kun an boqol iyo toban raqamkaa ka fiiriya kun an boqol iyo toban waxaa kaloo la weyda abu xaatim araai ninka waa abu zurcat araai ibnu maciini iyo abu zurcat araai baanu haynaa abu xaatim araai baa asagoo la weydiiyey xadii min xadiii suhayb oy sulayman muhiirata iyo xamaad ibnu slm isku khilaafeen markaasu waxaa rafciyey xamaad ibnu slma sulaymaanna waa waqfiyey wuxuu ihi wa xadiiu suhayb wa xadiiu xamaad ibnu salmata ashbahu can suhaybin marfuuca xadiidka xamaad baa ka fiican oo saxa midka xamaad cafwan sulaym hiirata ka wanaagsan kun lix boqol konton iyo shan cilmi abi xaatim ka fiiriye xadiidka uu sheegaya hadda uu rajaxay abu xaatim araazi ee riwaayada xamaad uu xoojiyey wuxuu inoogu iman doonaa saddex kun iyo shan waa xadiidkii suhayb ee ku saabsanaa qisat اlghulaam wاsaaxir wاlmalik ee caanka ahaa muslim marka daqadiisu waad arkaysaa rag ka weynaa isagoo shuyuukhdiisa ahaa ama ama ama ama aqraantiisa ahbaa u qiraya hawsha iyada qudni oo ninka hadda nugu dhegana asaga aynu ka hadalno cilalkiisa mujalladka labyo tobnaad wuxuu keenay xadiiay isku khilaafeen xamaad ibnu salame sulan mughirata oo nin qaab u dhigay nina qaab u dhigay wuxuu ihi wa xamaad ibnu salamata ahbatu nnaasi fi xadiidi haabitin warka sulan waa kama jiraan asagi weeye mujalka labiyo tobnaad safxada labaatan ka fiiriye oo ku khilaafeen xamaad ibnu salame iyo sulaym bnu khirata muxuurka wuxuu yidhi riwaayada buu rajaxay wuxuu ihi xamaad ibnu salamata ahbatu nnaasi fii xadiidi haabitin warka suleyma iska tuura kana sawaaba buuri mujalladka shan iyo toban cilalkiisa daara qudni boga laba wuxuu keenay xadiidii xamaad ibnu salame khilaafeen saddex raawi saddex waxaa khilaafay sunan muqira on hadda hayno ninka ka cusla xamaad masjid ka cusla ah markaanu fii haabit marayno sunan muqirati wuxuu keenay ninka la yidhahdo jacfar ibnu samaan dubaci oo soo marteen iyo zuhayr ibn alcalaa saddexdaasuu keenay xamaad baa meel mara iyaguna meel kale mareen markaasuu wuxuu yihi wa qowlu xamaadin ashbahu bisawaab wa qowlu xamaad ibnu salama ashbahu bisaddex nin buu dhulka dhigay ninkii saddexnu daaraqutni marka haddii la fiiriyo manhajkiisu waxaa wey xoogo waxaa ku jira ikhtilaaf hadduuba xamaad ibnu salma fii haabitin saddex wadaad dhulka dhigay xamaad ibnu zayd dirham albasri keligii inuu yidhaahdo xadiidka waxaa waqfiyey waxaa khilaafay xamaad ibnu salma xamaad ibnu zayd baa khilaafay farafacahu xamaad ibnu salma wa awqafahu ibnu zayd ibnu salama ibnu zayd ba keliyade midna waa laba xamaad midna waa ibnu salama midna ibnu zayd marka sulaymaanka ka xoog badnaa ibnu zayd yu xamaad meel soo mariso ma marka waxaa weeye haddaad macallin meel mariso aw xaggee jooga marka iyada ah ayib khulaaso aan ku daro oo ninka la yidhaahdo ibnu muhiim jiddan weeye ibn rajab alambali sharxu ceel tirmidi aniga nusadan haya nuurdin alcitr uu taxqiijinayo mujaladka labaad afar ka akhriya wuxuu baabaystay tarjamu gudbay asxaabu lwsaaci asxaabu kada asxaabu zuhri asxaabu haabit buu soo gaadhay korbuu kasoo asxaabu ayuub asxaabu zuhri soo wuxuu hi asxaabu haabit abaqaad baa loo samey rag say u kale xoog badan yihiin abaqaadku maxay ka yaa wax lagu ogaadaa wuxuu hi asxaabu haabit ibnu aslam albunaani waa dhowr dabaqo dabaqada u qiimo badan ee xadiidkooda uu dabka yahay iga tirsabuuhi shucba sufyaan athawri wuxuu hi xamaad ibnu salma ibnu zayd sulan muhiira macmar intaasuu sheegay meeqa nin baan kuu sheegay anta intuu fiilki wuxuu hi waahbatu haaulaai kullihim fii haabitin xamaad ibnu salma intaba isku soo darmaca shucba soo kaxee kulligood waahbatu haulaai fii haabitin xamaad bnu salma khulaasadu marka waa maxay diqada muslima bannaanka timid diqo kale ku darso muslim hodhaleel baad moodaysaa waxaad ku darsataa xadiidku haddu ka waranhayaa xamaad ibnu salma ardadiida wax ka qaataa si kale xoog badan ahbatu الnaasi fii xamaad wa cabdiraxmaan mahdi xadiidkuna hadduu ka waranaya xamaad mahdi ahbat الnaasi fi xamaad bni salma wa cabdiraxmaan mahdi axmed baa wuxuu ku daray iyo yaxmed macin waxay ku dareen waa cafaan ibn muslim cafaan muslim albahli safar wa bixamd illaahi xadiidkana waxaa kaloo xamaad ka wariya cafaan muslim cinda axmed waxaa ka wariyey cabdiraxmaan mahdi cinda muslim idan waa ahbat الnaasi fi haabit iyo wahbat naasi fi xamaad baa meesha ku kulmay ahbat naasi fi haabit oo xamaad bnu slm ah iyo ahbat naasi fi xamaad bnu slm oo ah yaziid cafwan raxmaan ibn mahdi ayib saa marka hawsha u ogaada marka ahbat naasi fi xamaad bnu slm waa afar wadaad afar wadaad raxmaan mahdi ood hadda haysaan cabdullahi mubaarak cabdulwahaab bn cabdilmajid athaqafi cafaan muslim afartaa wadaad baa yaa xadiidka xamaad loogu jecelya inay wariyaan asaga xamaad ah ma aha wuxuu keliya ku xoog badan yahay haabit eh wadaado dhowru wax ka wariyaa oo uu yahay ahbat nnaasi fiihi hadda maxaad hayseen haabit waxau soo sheegay wadaadkii la odhan jiray abu xaatim araazi caliy bnu zayd bnu judcaan waxaad ku dartaa ninkii la odhan jiray maxamed bnu ziyaad albasri camaar ibn abi camaar abtigii oo la odhan jiray xumayd awiil xumayd awiil waa abtigii xamaad abtigii wey marka xadiidka u imaada anoo yar oo la socdo loox iyo buug watoon xadiidka yeedhsanayo abtiga gacantu iga dhunkan jiray markaasuu ifadhsan jiray xadiidkan i yeedhin jiray waa xamaad awiil abtiga hadduu fiican yahay xunbaad ka faa'iid hadduu caamay dhaga waaweyn aday ku taalla marka marxab cafwa may cabdiraman mahdi baan hadda haydnaa xadiidka horeena ka soo hadlayna wey xadiiu sahayb maya xadiidka horeba xadiidka hore cabdiraman bin ablil an suhayb soo ma aragta can suhaybta yani afarti waaden soo sheegnay suhaybna maysan sheegin nabiga maysan sheegin waxay dhaheen qaala cabdiraman bin abi leyla ida dakhala ahlu janat aljanna xadiidka asalkiisaa laga hadlaaya asalkiisaabaa isku haystaa marka xaggeen maraynay meeqa wadaad wey shan xamaad wa ahbat الnaasi fi haabit wa ahbat الnaasi fi xumayd طawiil wa ahbat الnaasi fi camaar bn abi camaar wa ahbat الnaasi fi cali bn zayd bn judcaan wa ahbat الnaasi fi maxamed bn ziyaad albasri shantaa wadaad xamaad ninku ku qabta malagii baa galay wadaadaha intooda kale waa nin iqaa yakhطأ wayahimu riwaayada keyrkii in laga rajaxa laga yaaba yaa laga yaabaa marka macnuhu marka maxaa soo baxay waxaa weeye khulaasadu riwaayada xamaad ibnu slma huna hiy alaصaxu wاthaabitu can haabitin wahiy اlmaxfuud walidalika ayuu muslim u doorto ayada ku bilaabay ariiqii ahaa ahbat الnaasi fi xamaadna uu ka keenay kadibna uu raaciyey mutaabaco min ariiqi yaziid ibn haruun licabdiraxmaan mahdiy ayb sidaa darteed difaaca taxqiiqa muqbil kitaabka taxqiijiyey ma tabar badno ma tabar badno intuu keenay ruwaadan buu sida muuqata riwaayat ljamaaca ayaa hee ayaa maxfuuda sida muuqata xamaad ibnu salamna waa khaldamay sidaas in loo dhiga masaladu maaha xamaadna halkaas ma joogo hadda waxaan u keeno idinku sheegay daara qudni iyo xufaadu qaabkay uga hadleen xataa jamaca hadduu khilaafa masaladu masale saa ka khatarsan weeye wabittaali way muuqanaysaa in taabici u yidhaahdo ahlujanna markay galaan sidaasay hawsha odhanaysaa saasay dhacaysaa ibn abi leylana ma ahayn miman yarwi israa'iiliyaat wa yarwi can ahlilkitaab shuqulkuma lahayn isagu idan xadiidka wuxuu ka qaatay can saxaabiyin saxaabigana waxaa cadaysay riwaaya xamaad ibnu salm min abat الnaasi fi haabit ah hada huwa اlmaxfuud xadiidka marka sidaa u ogaada in sha allahu tacala intaaan kaga tago baabu macrifati ariiqi ru'ya haddii ahlu jannuhu ilaahay arkahayaanoo asalkaa u taqi hada waa tafanun waa ijmaal buu la yimid tafsiil buu keenayaa ile uruqda qaab loo sharaxo inaad wixii marka hore asagoo duduban ummadda u sheegto kadibna aad faahfaahiso iyo inaa intaad faahfaahiso aad khulaasayso muslim wuxuu sameeyey alijmaal uma atafsiil si guud ma soo ogaatay muminiintu iga ogo iga dhigayso kuleh xadaanii zuhayr ibn xarbin abu khayamata النasai xadana yacqub bn ibrahim xadaana abi abi ibrahim bn sacd bn ibrahim bn abdiraman bn cawf azuhri waad garanaysa caan wey can bn shaab azuhri can caطa ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan bn cawf wey aلzuhri ayb aabihiibu inta badan wax ka wariya intaan muslim maraynaba can caطa ibn yaziid allayثi waa min kibaar الtaabiciin kibaar الtaabiciin mushaabna waa taabici an ab hurata radi allahu tacala canhu ahbara wuxuu u sheegay ana naasan dad qaaluu waxay ku yidhahdeen lirasuulilah suubani ilaahi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow hal naraa rabbana yowma alqiyaama rabbigaana maalinka qiyaama ma arkaynaa faqaala rasuul lah sal lay slam wuxuu hi hal tudaaruuna ma laydinku dhibayaa ma laydinku dhibayaa fii ru'yati alqamari dayxa aragtidiisa leylat albadru afariyo tobnaad jooga leylat اlbadri ay leylat alkamaali wاtamaam habeenkuu buuxsamo dayax afariyo tobnaad soomaali way yaqaanaan qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuul allah maya nabi allow nin walba halkiisuu ku arkaya nin nin rixaya ma jiro nin walba meeshuu joogu dayaxa ku arkaya qaala nabig wuxu uhi hal tudaaruuna ma laydinku dhibayaa fii ashamsi ay fii ru'yati الshams qoraxda aragtideeda laysa duunahaa saxaabun oyn daruur ka sokaynin laysa duunaha duuna الshamsi saxaabun daruur aysan jirin qaaluu laa yaa rasuul maya nabi allow qaala wuxuu uhi fainakum idinku tarawnahu allaad arki doontaan kadalika ka ru'yati الshamsi wاlqamari tashbiihu الru'yati bاlru'ya laa tashbiihu اlmar'iyi biاlmar'iy iska ogow wax qaba ma jiraan in ilaahay lagu shabaho qorax ama lagu shabaho dayax waa maxay aragtibaa aragti lagu shabahaya aadam wuxuu arka waxa u caansan ee banaanka u yaale u muuqasho badan waa maxay somal waadh waa baryahe sacaba laguma qarin karo ma dayabaa sacaba lagu qarin kara dayax iyo qorax saasoo kale nin walba meeshiis uga dhargahaya waa aragtida ilaahay isriixi maysaan awa iyo bil yaroo la daydayha meeshu ma aha qorax soo baxday dayax banaan taagan afariy tobnaada marka waa tashbiih ru'yati biru'ya laa tashbiih lmar'iyi oo alla ah bilmariyo qorxa ma ah ayb tii markuu nabigu sidaa u khulaaseeyey ayuu faahfaahinaya suubanu calayhi salaat wasalaam macallin haddii macalnimada la baray weeye yajmacu allahu nnaasa ilaahay baa ururinaya dadka yowma alqiyaamati maalinka qiyama dadku isku keenaya dadoo dhan makhluuqaadka oo dhan wixii mukalafiinta ah iyo khayrkoodba insi iyo jimba waa la ururi fa yaquulu rabbi wuxuu odhanayaa man kaana yacbudu shay-an falyatbach kala bax kitaabkaa qabow falyatbachu iyo falyatabichu labadaaba waa la akriya ayb falyatabichu marka aynu maro man kaana yacbudu shayan shay axadka caabudayay man kaana yacbudu shayan hadhow waxay dhahaysaan waraqaadka waa nakira fii siyaaqi ashari tacumu kula macbuudin markaad wax yar joogtaan waxaad bilaabaysaan almushriku waa macduurun biljahl hadday sidaa isu keenaysaa isqabadsiiya falyatabicu ha raaco waa amar rabbigay fayatabicu man kaana yacbudu shamsa ashamsa ninkii qorax caabudi jiray qoraxduu raacaya wayatabicu man kaana yacbud اlqamara alqamar man kaana yacbud اlqamara ninkii dayax caabudi jirayna alqamaru raacahaya wayatabicu man kaana yacbud طawaaqiita jamcu طaaguutin wa kulu maa cubida min duuni اllah asnaamtii way hadda man kaana yacbud awaaid maxaa loo sheegay waa tacmiimu bacda takhsiis qoraxdu iyo dayixu marka kor laga fiiriyo eyrkii baa la caabudaay waa min aawaaid waa min aawaaqiid ayib walina waxay dhaheen dawaaqidda aan ka dhigno asnaamta la caabudo iyo makhluuqaadka la caabudo raalli ku ah in aadamuhu ay caabudaan maya kul maa cubida min duun illahi waa taaquutun binisbati licaabid kul maa cubida min dun ilah waa aaquutu binisbati lilcaabidi kan caabudahay soo gurguuranay waytabicu man kaana yacbud awaaqiita awaaqiita kii caabudi jirayna aawaaqiitu raacaya asnaamtii owaantiisibu raacaya wa tabqa hadi lummatu ummaddanaa hadhi fiiha munaafiqu ayadoo munaafiqeeda ku dhex jira hadda waynu u dhex jiraane ila hadda markaan yuhuud iyo gaala ishayno waxay leeyihiin muslimiin baan nahay kristan markaan ishayna muslimiin baan nahay gabdhihi bay naga guursadaan way nagu daba tukadaan waa ku daba tukanaa gowracoodn yaan cunaa keenna bay cunaan muslimiin bay ku xisaabsan yihiin nifaaqa way wada hayaan ilaa xaajadu ay khadhaarhaato weli hawsha waa wadaan wa tabqa hadi lummatu ummadana yaa joogaysa wey ummadee waa ummat lijaaba loo jeeda huna ummat lijaaba ama ijaabadu saadiqa ha noqoto ama reer magaal ha noqoto ayib fiiha munaafiquun iyadoo munaafiqeeda ku dhex jiro fayaatiihim allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa u imanaya fii suuratin muuqaal ba ugu iman hayra suurati muuqaalkiisa aan ahayn alatii yacrifuuna ay garanayeen xadiidka abi hurera ikhtisaar baa ku jira riwaayada jaabir iman doonta iyo xadiidka abi saciid alkhudri ee iman doonaa caddayn doona xadiidkan zuhri hadda uu waranaya waxay dhaheen culummada ahlulxadiid wa ajalu xadiiin rawaahu الzuhriyu can الtaabiciin alkibaar ajalu xadii usuushii ahlu sunnaha tifka ah caqiidada asxaabu اlxadiid min aلصaxaabati wالtaabiciina yo min hadaba dhex taalla ilaahay subxaanaه wa tacaala in la arkahayo oo muminiintu arkahaya ilaahay subxaanaه wa tacaala sifaة اlmajiءi wاlitiyaan dadka ahlu tawxiidka xataa hadday naargalaan inaysan ku waarin oo aakhir laga soo bixin doono shafaacaة اlmalaa'ikati wاlanbiya wاrusul wاlmuminiin axkaam baa tifka ah akaam axkaam caqadiyaynu u jeednaa marka waxaa le waa ajalu xadiiin rawaahu الzuhuriyu can الtaabiciin wa min ariiqati zuhri waxaa ka mida taabiciinta kibaarta nin sheekhu xaafidu ahaa oo aan warkiisu aan laga hadli karin marka mar wuxuu isku qabtaa shuyuukhdiisa marna wuu tafsiiliya maruu iskugu kaa qabanayo waxaa ii wariyey bui caطaa ibnu yaziid alleyti iyo wuxuu ku dhi wa saciid ibn musayb rag buu isdabagelinaya marna wuu kuu tafaasiilin hawsha waxaa laga yidha cinda almuxadiiin ninka xifdigiisu uu yahay xifdi dhagax oo bir oo culus marna iskugu kala kara marna ku kala sooci kara wadaadka allowsahalkaa en xifdiga badnayn laga dhegaysanma inuu isku qabto xadaanaa fulanun wa fulanun wa fulanun kulluhum jamiican can fulan laga yeeli maayo waa la yidhahda kala saar fulan muxuu kuu sheegay intan fulaanna intan laakiin nimanka marna isku keeni kara marna kala sooci kara ayaa laga dhegaysaa waa ragga jibaalu wاlitqaan kaلzuhriy wanaxwihi ayb idan ikhtisaar baa riwaadan ku jira afar goor baa ilaahay subxaanah wa tacaala uunkiisu arkaya aan banka qyaam in marka la taagan yahay oo kala duwan afar goor ayaa ilaahay isu muujinayaa uunkiisa afardi goor tan waa tii labaad tan waa tii labaad ayib marka u horaysa sida sawaabka xadiida ku iman doonteen marka u horaysa marka uunkoo dhanba qubuurta intii laga soo saara banka la iskugu keeno allah isu muujinaya khalaa'iqda oo dhan gaalada oo dhan wixii islaam sheeganaya oo dhan meeshaa la dhoobanya ilahay baa isu muujinaya waa arkayaan waa lala hadlaya faslu qadaa weeye waa qaybta ay ku timid ilaahay baa addoon walba gooni la noqonaya laysa baynahu wa bayn illaahi tarjamaan waa la wada hadli si toos ah nin walba xujada lagu oogaya marka muuqaalka u horeeya ama duhuurka u horeeya waxaa weeye yaraahu kullu kaafirin wa muslimin lifasli qadaa ba ilaah usoo degayaa yatakhalaa bihi اlcibaad si toosoo la wada hadli laysa bayna اllahi wa bayna annaasi tarjumaan suuradaas marka waa suurada koobaad tanna waa suuro ka dambaysa fii suuratin ayra suurati اlatii yacrifuun muuqaalkii hore rabbi ku arkeen muuqaal ka badalan buu rabbi iskugu muujinaya fayaquulu wuxuu odhan ilaahay fii muuqaalkan labaad ana rabukum rabbigiin baanahay fayaquuluuna muslimiintu nacuudu billaahi minka nacuudu billaahi minka munaafiqiinta ma muslimiintii dhabtaa w wasa odhanay wadadaa ku fasiray sacba ah dhibbala waa muslimiintii dhabta ahaa lanna marka hore maxay ku arkeen suuro ay garanayaan oo ilahay iskugu mujiye oo rabbi la hadlay oo xukumkii in la dejinayo la xisaab dhacayso la kala baxay loogu sheegay ayb uma yatawaara can andaarihim subxaana wa tacaala arag aragtida aadamaha iyo makhluuqa arag ishoodu rabbi subxaana wa ka xijaabanaya suuro labaad buu ku daahariya tan labaad maxay ka duwan tahay muuqaalkii hore muslimiintu waa inkiraya adduunkayba ku soo diiday ilaahay keyrka inay caabudaane axdaysan hubin inuu rabbigood yahay miyay dhihi karaan rabbigaanaa tahay hadhihin muslimiintu adduunkana maysan ku shariig yeelin aakhira ku shariig yeelahayaan suuradan hadda ay garan waayeen hadday dhahaan rabbigaanaa tahaye xaggeen gallaa mushrikiin bay noqonayaan yushrikuuna fi laakhira khatar wey iska ilaali nacuudu billaahi minka ilaahay baanu kaa maanga allihii aan aragnay ayaan kaa maangalay adugu kuma garanayn haadaa makaanu goobta halkanaanu joogayna haadaa makaankan makaano a meeshaanu laazimi lahayn wy xataa yaatiyana rabbuna alladii nacrifuhu rabbiga anaga aan garanayn ilaa uu noo yimaado faida jaaa rabbuna rabbigaana markuu yimaado dhabta ahaa carafnaahu yani suuradda aan garanayna ujeedaan waanu garanaynaa fayaatihim اllahu tacaala fii suuratihi alatii yacrifuun mar saddexaad ma tahay mise ma ilaahay baa u iman fii suurati alatii yacrifuun muuqaalka alle ay ku garanayeen fayaquulu ana rabukum fayaquuluuna anta rabbuna nacam rabbigaanaa tahay ila horaan bay garteen oy arkeen fayattabicuuna rabbi waa raacahayaan meeshaan marka ashaaciro jahmiyo nin walbo muslim sharciyo bukhaari waa ku bariiqday xata alxaafid ayib nimaan bariiqanin ma mar haddaad madhab dhigato aad madhab tasiisato madhabkan baad loqonjubaadhi nusuustaad leexin axaadiistaad leexin wax walbaad awil liyuwaafiqa madhabaka almadaahib alcaqadiya waa afsadu afsadu waa akbaru mufsidin liladyaan iska ilaaliya inaad wax fadhiisiisto ood dhigato hadhowna aad ku daydo inaad xadiis walba iyo aayad walba ka hor imanaysa aad leexiso hadda waxay ku halaagsameen dadka naga horreeya ahlukitaab iyo nasaariya yuhuud ku baabi'een wey marka sunnada sideeda u qaado nusuusta jamci kadibna uruuri wixii ka soo baxa qaado kuna dhaqan shaaa man shaaa wa abaa man abaa hadday ilaa intaad bahal meel dhigato aad doonto inaad u leexiso oo wixii lagu halaagsamay waida alfataa carafa arashaada binafsihi haanad calayhi malaamat ljuhaali haddaad xaq aad ugu garato wixii la sheegay banaanka bannaanka iska gee waida alfataa carafa arashaada binafsihi haanad calayhi malaamat ljuhaali faytabicuuna rabbi bay raacayaan wayudrabu waxaa la dhigi oo lagu dhufan asiraatu siraadkii wadadii weyneyd bayna dahray jahanama jahanama dusheeda la dhigaya waa la maraya fa akuunu waxaa noqon ana anugu iyo ummatu ummadayda wala man yujiizu ruux u horeeya tilaaba jidkaa bundadaa mara bundadaa mara min aljawaazi ayaa loo idan maxaynu soo nidhi aragtiyadu rabbi la arkay subxaana wa tacaala waa imisaynu nidhi afar maxaa kuu dhiman haddee tii jannada tii jannada afartaa goor wey mid waa ta u horayso nu soo marrayo waa cinda alqiyaami min alqubuur min alqubuur oo ilahay uunkiisao dhan isu muujinayaa mukhliyan bihi asagoo gooni la noqon nin walba gooni la hadlaaya awooddan allah iskale midna waa tii dhawaaqay haddaanu soo maraynay liyatabic kullu kullu kullu shaksin maa kaana yacbudu fi dunya ha raaco waa la kala baxaaya midna waa tan saddexaad ee ilaahay muminiintu iskugu muujinayo muuqaalka ay markii u horreysay ay ku arkeen midna waa fii jannati cadnin oo xadiidkeena kusoo bilownay fii jannati cadnin ayib taa marka midda labaad ee dhawaaqu u dhacayay axad walba ha raaco xidku caabudayay waxaa isku soo hadhaya muslimiintii iyo munaafiqiin yuhuud iyo nasaare iyo mushrikiin nin walba wuxuu caabudaya uu raacaya riwaayo kale inoo iman xadiidka abi saciid kii jaabir ku iman doonta si u socdaan waxay la gelaysaa naar bay ku qulqulayaan intaa kudaayaba gaalo waa kudaysay maxaa soo hadhay munaafiqiin iyo muminiin isku wada dhex jira liytabic kulu shasi maa kaana yacbud la soo yidhi ay waa le maya inagu ilah baan caabudi jiray ilah baan sugayna intoona intii kale tage markay isku soo haraan munaafiqiin iyo muslimiin waa la kala saari maxaa lagu kala saari yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila الsujuudi falaa yastaiicuun baa lagu kala saaraya huna yatamayazu almuminu min almunaafiq ayib ru'yadaa dambe ru'yadaa dambe ee muminiintu ku kala baxayaan iyo munaafiqiintu muminiintu ru'yatu waxay u tahay tanacumin wa hawaab munaafiqiinna waxay u tahay ru'yatu cadaabin wa cuquubay ku noqonaysa ila balaayaa ka raacaysa meesha iyada eh. taa dambe gaaladu waa laga xijaabay gaalataga waa ku daayeen waa ku daayeen midda midda jannadaana muslimiin baa gooni la-ah hawsha marka sidaa u ogaada saddex madhabba marka meesha ku jirta madhab wuxuu odhanayaa ilaahay aakhara marka la tago waxaa arkahaya mu'miniinta keliya ayadee mas'ala waxayna ku dhegeen kalaa inahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun jamaaca halkaa maray qole waxay yidhahdeen ibnu khusayme ka waa aa'if min ahli xadiid maalinkii qiyaamo alla waxaa arkahaya almu'minuuna wاlmunaafiquuna faqad almumin almunaafiquuna faqad sawaabku waxaa weye maalinka qiyaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa arkahaya markuu u horeysa kullu insaanin kaafir aw muslim aw munaafiq kadib baa la kala bixi labada ru'yo u dambaysa midna munaafiqiini waxaa lagu kala saarayaa mu'miniin midna muminiinta goorila ah taa dambe weeye ta qur-aanku uu ka hadlay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ta dambe weeye ee jannada dhacaysa middaa weeye ama kufaarta asliyiinta waxaad dhihi labada ru'yo dambeba waa laga qadinaya ilan tii tii saddexaad muminiini munaafiqiin bay ahaayeen tii u dambaysana muminiin besay ahaayeen maadaama axaadiisu baabka waa xadiis mutawaatira cinda ahli اlxadiid usuuliyiin mutakallim waxba la weydiimayo fuqaho baabkiini ma aha laysa haadaa cushubkii fadruji baa lagu yidhahdaa shimbiray buulkaadi kan mee iska soco kaa kale raadso baabkan rag baa iska leh waana masalatu ijmaac kullu fani in lagu ixtiraamo raggiisa baabu naxwi haddii la joogo siiba weeye khayrn axmed alfarahidi iyo miyaan ku haysanaa kisaa iyo ragga miyaan ugu haysanaa kuma haysano haddii usuuliyaad la joogo rag ku taksaan u daynaynaa waa ijmaac cinda ahli اlcilmi min jamiic الطabaqaat kullu fanin in looga dambeeyo dadkiisa haddii kale waaa dhici fawda caarima fi الnaas hadda waad adduunyada waad ogashihiin in aad qolyo walba takasuad u daysaan meel baa kaa jebi injineer ii raadi aad leeda injineer aduma hagaajisid tuubbaa kaa qaloocan warfuunda igu yeedha islaamta baa kaa xanusa dhakhtar hebel adumaa birta saartid nin baa alla kaa dhigay yaani aadam way ogol yihiin arrimaha adduunyada in loo in loo kala dambeeyo laakiin aafadu waa maxay diintii baa la rabaa nin walba inuu gacantogleeyo oo nintocsado oo wuxuu doono sheego adabdara waxaa ayada ah fawdada ha la iska daayo fanni walba culummadiisa ha looga dambeeyo caqligiinana tuhma kibir iyo cujba iska ilaaliyo isla weyran adugu inaad wax tahaysanka taagto mush macquul oo wax lagu shaydaan baa eeday ibliis baa eeday jooga taa dambe marka masalada hadda anuu kama gaadho faahfaahinteeda baxi qayima fi ikhtilaafu الnaasi fi ru'yat اllahi fi اlaakhira majmuuc اlfataawa waa ka akhriya mujaladka lixaad afar boqol sideetan iyo toddobo mujaladka lixaad afar boqol sideetan iyo toddobo hunaa marka waxaa kuu soo baxday masale kaloo la yidhaahdo min furuuci اlcaqaa'id soo kuma dhi masaa'il waxaa jira caqadiya oo farciya ah tanaa ka mid a min furuuci اlcaqaa'id weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aakharo ma muminiinta basaa arkahaya mise waa la wada arkahaya oo masle khilaafiya bayn slaf waa ay fahanteen baan u malay ashaacirada iyo ahlulbidac waxay u badan yihiin waxay u badan yihiin intooda qabta ilahi in la arkahayaba ila kuwaadida waa ogtihin mucsiliyada ciidankooda waxay leeyihiin ilaahay aakhare waxaa arkahaya muminiinta keliya laakiin waa masale khilaafiya bayna ahli sunati waljamaca sawaabku min xayu dalila waxaa weeye yaraahu kulu makhluuqin oo min annaas kadib waa la kala bixi waa la kala reebi waagi dambe midda khayrka badan waxaa usoo harhaya ee muminiinta kusoo harhaya waxayna leeyihin culummada sida sawaabka carasaatu lqiyaam banka qiyaama aragtida dhacaysa aragti maba aha naxariiseed ru'yatu nicmatin wa tanacumin ma ahee waa mid laisku cadaabahayo oo la kala baxaayo oo murug ay taallo oo la go'ahayo wey midda jannada ka dhacaysae qiimaha badan ee janno o dhanba ka fiican middaa weyta ninkii laga qadiya malagii galay laakiin middan kale waaba cadaabba mid mar munaafiqiin baa lagu kala saari mar xujaa lagugu ogaayaay waxaa lagu soo dhiganayaa miisaankii iyo kala bixii xisaabtii mid waa ru'yatu mujaazaatin midna waa ru'yatu tamyiizin midna waa ru'yatu tanacumin mid baan ka tago ru'yatu imtixaan ru'yatu waa maxay mujaazaatin waa tii u horeysay ee lifasli qada addoon walbana rabi laga hadlay ruyatu mujaazaat baa la yidhahdaa ru'yada labaad maxay ahayd ru'yatu imtixaan muminiinta la imtixaano ilaahay baan ahay soo raaca nacuudu billaahi minka ku garan mayno muslimiinta la fiirinayaa in alli horay arkee ay caabudaan oo weli ku taagnaadaan iyo inay shakisnaayeen oo ru'yatu imtixaan maya rabbigaan aragna u horeeye ba anagu rabna diidnay adduunkaa baanu ku sharig yeeli weyne ma haddaan sharig yeelina maya taana ruyatu maxaa la ihahdaa ruyatu imtixaan maxaa ku hadhay ruyatu tamyiizin bayna almunaafiqi waalmu'min saddexdaa ruyo u horayso ru'yatu naciimin ma aha wa hawaabin waa xisaabo kale maxaa soo hadhay ru'yatu tanacumin wa hawaab waa midda ka dhacaysa fii jannati cadni afarta ru'yaa nusuustu sheegto oo bil tawaatur ah idan qur-aanku waxaan leenahay sax weeye wuxuu ka hadlay ru'yada qiimaha badan saddexdee u qiimo badan afarta cafwan afarta waxaa u qiimo badan tii u dambaysay taa weeye ta gaal ka qadahayo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ayib macnahaasa marka meesha ku jira <clears throat> walaa yatakalamu ma hadlayo yowmaidin maalinkaas ila rusulu ila اrusul walaa yatakalamu yowmaidin maalinkaas ma hadlayo wey ila اrusul ama kalaamkan waa cinda اljawaazi cala الsiraad ha khaldami muminiinta hadli oo gaalka ha hadli oo cid walba hadli ayib maa kunaa mushrikiina iman been baa la daldali khayr baa la sheegi nin walbaa doodi waxaa laga hadlaya waa cinda buundada maka la maraya wey walaa yatakalamu yowmaidin yowma aljawaazi cala asiraaq marka buundada la marayo ila rusul rusul waxayn ma hadasho wa dacwa rusuli yowmaidin rususha baryadooda maalinkaana waa maxay allahuma salim salim ilaahu nabadgeli ila waa la marhayaa adugu marka geelaada uu jiir ka baxaayo ama malka ka dhaadhaci maxaa tidhahdaa bismi llah cagabir bismi llah baad leedahay sosaal laba reemiyigu cagabir bismillaah ilaahu lugaha u xaji haddaa hasho bas bof oo biixada ka duusho iyo shashada halis wey marka mala rusushu meesha la marayay garanayaan xaaladdu waa khatar waa laga faka jahanabaa ku taqaan adoo haylhaylan baad ka bixi waad badbaaday sida dabayshi baad ku mari allahuma sallim sallim likulli maqaamin lahu maqaal muqtada alxaal wey balaaqadii maxaad dhihi jirta maxay tahay sideeduba waa limuqtada alxaal ma hiy alfasaxa ma hiy albalaaqa hadalkaadu waa inuu ku beegnaado waafaqo xaaladda taagan haddaa iyadoo aroos xablada aroos la joogo aad geeri ka hadasho ka war kullu nafsin daa'iqat lmowt aad ka bilowda xablada aroos baa la joogaa wadaad baad dhihi kaale qur-aan noo akri kullu nafsin daa'iqat lmowt buu fooda kuu gelahaya farxadoo dhan buu kaaga ciyaarhaya geeri buu halka kuu keenayaa ya wadaad baa hadda ka warba xaflad oogu yeedhay nin weynoo lixdan jir ah yaan gabadh yar u guurinayn muxaadaro yaroo toban daqiiqaan siinay kelimo yar kelimadu wuxuu ka hadlayba duqayda inaan gabdhaha loo guurinin <laughs> dikusadsidhaa duqaydii duqayda waaweyn aan gabdhaha yarka lagu lugeynin oon loo guurinin ninka amereerka madumiyi mise waxba hagaajiyey marka waa mushkilo wey hadalkaadu waa inuu ku beegnaado kaloo meesha la taagan yahay ku qiyaasan yahay oo la jaan rusushu marka tiibay garanayaan haddaana sheegaynin wey allahuma salim salim ilaahu nabadgeli nabadgeli muslimiinta meesha gudbahay wa fii jahannama jahanama waxaa ku yaala kalaabiibun jamcu kalluub katanuur kalluub waa biraha saa usoo gudgudan hilibka la suro somayda arag saa usoo gudgudan ee hilibka la suro ama foornada lagu geliyo muufada iyo kibista ama shayga la dubay lagu geliyo wa fii jahanama waxaa ku yaalla kalaabin biro godgodan baa ku yaal xadiidka miyaan dhammayn kara mise ya maanta macalimo malakood baa gale markaa mila shawki sacdaan geedka sacdaanka le qodaxiisoo kale ah sacdaanka ana wadaaduhu geed la yidhaahdo jaleefan iyo qandhurqoofal iyo qodaxtool iyo waxbay noogu fasiri jireen geeda inagu naqaana ma wuxuu ka baxaa saxraan weyn ee najdi ee riyaad ka koreeya ayuu aad uga baxaa waa nagaadh yaroo dhulka ku faafa geedku oogu eg yahay waa gacandhideenni gacandhideenni soo qodox kuusanoo eggeesa badan ma lahayn waa ti oo ballaadhan gacandhidu malaakuusnad madaxyaha badnayd oo ballaadhan wey xaggana godgodan gacandhibu oogu egyahay inta geed la yidhaahdo ama nagaadh la yidhaahdo kalaabiibun buu leeyahay biro godgodan oo mila shawki sacdaan markuu halkaa nabigu maray waay dh nabi allow adu mamiyigaad xoolaha ku raaci jirta nabigu waa tilmaamay geedka si ay tahay buu u tilmaamay markaas miyaad ku raaci jirta geel nimaan miyi soo marin baa jira ayib nabigu geel iyo adhi midna miyi kuma raacina laakiin ree maka oo ree beled ah iyuu adhigu u raaci jiray waad garanaysa qaraadita biajyaad hal ra'aytum sacdaana naga arkaa sacdaanka le ma aragteen qodxiisa qaalu nacm ya rasuul allah idan iska ilaaliya wey fainaha kalaabiibtu mila shawki sacdaan hayra laakin annahu laa yaclamu maa qadru cidamiha ila allah waa suura dhoweyn waa miaal taqriibi ah miaal taqriib idan shayga macquulka mar waxaa lagu suura dhoweeya shay maxsuus ah shayga haybka ee maqanna mar baa waxaa lagu matalaa si loo fahma say shaahid oo jooga baa lagu matalaa ayr laakiin anahu laa yaclamu ma ogo maa qadru cidamiha weynankeedu intuu qodaxdaa la egyahay iyo say u gudantahay dhibaatadeeda ila allahu subxaana wa tacaala takhtafu waxay dafaysaa annaasa dadkay dafi kalaabiibtaas markay marayaan mudada jahanamo ayay dadka dafaysaa biacmaalihim bisababi acmaalihim calaa qadri acmaalihim fa minhum waxaa ka mida almuminu mumin baa ka mida muminkaasoo baqiya ku hadhay bicamalihi camalkiisu ku haray baqya ani dhigan nuqiya nusak baa qoraya saddex dadku waa saddex qaybood minu hawshaas ka badbaado sida dabayshu ku mara iyo hilaaci ku mara oon la aragba iyo farda dheereeya kuwa waa badbaade intaa waa dadkii badbaada iyo dad birtu ay taabanayso halligayso oy jexjeexayso oy goynayso oo markaa ay haddana badbaadayaan ayagoo marka dhaawacan oo nabaraysan bay badbaadayaan dadna waa dadka lagu tuurayo almukhardal jahanamo lagu tuurayo lagu galaatinayo saddexdaa nooc wey dadku laba marka labay sheegtay riwaayadan wayna iman doontaa fa waxaa ka mid ah almuminu baqiya bicamalihi baqiya bicamalihi laba macnay noqon kartaa inaad ka dhigta kii halaagsamayey kii halaagsamayey ay ku tuuraysay meesha ku dhacahay kadibna waaga dambe lagaga soo bixinayay bishafaaca ama bifadli min allahi subxaanahu wa tacaala wa minhum waxaa ka mida almujaaza mid la abaalmariyoo la halhaylay almujaaza xataa yunaja ilaa la badbaadiyo yunaja min atanjiyati aw اlinjaai waa isku mid waa luqat اlqur'aan labaduba yani mujaaza waa nin la abaalmariyo baashu ay halhayshay kadibna sidii isagoo dhurwaad eh, neef qabsay ama dawco ama waxa dawca ka fakatay ayuu fakanaya isagoo halhaylan dhiigu halowleya ciyadan billah xataa idaa faraqa allahu min alqada ilaahay markuu dhammeeyo qadihii bayn lcibaad addoomo uu kale xukumayay oo araada uu doono an yukhrija inuu soo saaro biraxmati naxariisisa man duulka araada uu doono min ahli naar amara almalaa'ika idan asalkanna waa asalkii khuruuj lmuwaxidiina min annaari aysan ku waaraynin amara almalaaikata malaaigtu rabbi amraya an yukhrijuu inay soo saaraan min annaari naarta ka soo man laa yushriku billaahi shaya nin ilahay u sharig yeelay baa naar nin ilaahay u sharig oo ilahay khayrkii caabuday baa naar ka soo aafada ka dara soo ilaahay khayrkii kuwa caabuday ilaah u sharig yeelay waa macduur lagu leeyahay ilahay ma bay ku ilahay baa umaysan shariig yeelin naarbaa geli mahayaan cusaadba ma aha ninka sheekh cabdiqaadir caabudhaya baryahaya cinda almucadiriin aw alcaadiri ma aha caas ilahay ma caasiyin wuxuu sameeyey dembi ma aha aaim ma aha daalun mudilun ma aha waa maxay biyahaad cabaysa lama diihi biyahaad cabaysa iyo ilahay keyrkii ninka caabuda bijahaalatan waa ismid bay ku leeyihin lowgaadi la soco hadda beenta lagu qarinayo macduur macduuriyaan lagugu sirin waa loo cudur cudurdan waa maxay ninka wuxuu sameeyey waxba ma aha wey biyuu cabaya aakhira la weydiin maayo lagu xisaabi maayo dembi ma aha asagoo caasi ma aha ilaahay muusan caasiy ma hawl sahlan baad moodaysaa lanna hadduu ilaahay caasiyo lagu cadaabo oo shirkigu naar ku galo wuu ka soo bixi hadhow yaa ka soo bixi kara nin ilaahay shirki naar ku galay ninka ka soo bixin baa la rabaa ila waa takdiib likitaab illahi wa sunati rasuuli wa ijmaci salaf اlumma igadaa ahlulbidca warkoode amara almalaaئikata an yukhrijuu min الnaari man kana laa yushriku biاllahi shayئa oo miman duul ah araada allahu rabbi uu doonay tacaala an yarxamahu inuu naxariisto ayb waa bayaaniye tabciidiye ma aha mintan iska ilaayaya ninkii ilahay aan u sharigay ee naar gala ninkii ilaahay u sharigay ee naar gala aakhir waa laga soo saaraya mimantaa marka waa tii bayaan liljinsi ee ma aha tabciidiye ma aha waa axadkii alla u sharigay o dhan baa loo jeedaa ya cafwan ninkii ilahan u shariig helin baa loo jeeda oo miman yaquulu laa ilaaha illa allah tan dambaa kuusii oo laa ilah ilaa odhanayay fayacrifuunahum fi nnaari malaa'igtaa garanaysa dadka ayaga ah naarta gudaheeda ku garanayaan yacrifuunahum biaari sujuudi sujuudda raadkeeda ku garanayaan ninkan ilah weligii u sujuudinaya lahaa muslim baan ahay xaggana taariku salaadka ah meeshuu aadala isagaa raba isagaa laga rabaa meeshuu aadala meeshuu isagaa laga raba malaigtu garan mayso waxba anagu kugu garan mayno taakulu naaru naarta waa cuntaa min ibni aadama ibni aadam waxay ka cuntaa kula mawdicin wey taakulu naaru min ibni aadama kula mawdicin kula cudwin bay cunaysaa ilaa aara sujuudi sujuudda raadkeeda mooyeen cumuumka xadiidku ama idlaaqis wuxuu keenayaa xubnaha ka sujuudaan ee toddobada ah inaysan naartu cunaynin labada gacmood wejiga labada low xaram allahu cala naari naarta ila wuxuu ka u diiday weeye an taakula inay cunto inay cunto aara sujuud ay aaaara sujuud sujuudda raadkeeda xubnihii baa loo jeeda fayakhrujuuna min annaar naartay ka soo baxaayaan waqad imtaxashuu ayagoo dhuxuloobay waqad imtaxashuu ayagoo dhuxuloobay oo gubtay oo qumuday bay ka soo baxayaan fayusabu calayhim waxaa lagu shubi maau lxayaati biyihii nolosha biyahaasaa lagu bilbili markaaba noolaanayo qolofta ahaa fayanbutuuna way dhalanayaan minhum min almaai maa ilxayaad bay ka dhalanayaan kamaa tanbutu say u dhalato alxibbatu daadqaadku fii xamiili sayli fii maxmuuli sayl xibadu waa badarka xaba haddaad maqasho waa masgadeenna waana abuurre bini aadamku abuura xibaduna badarka iyo midhaha ay daadku soo qaadee alla abuurka ay iska baxaa qaaqa meel fadhiisan dad baa meel ku daaci waxbaa ka bixi nagaadh iyo doog waxbaa ka kacaaya wtdaadka wuxuu watay iyo biyaha waxay wateen midho yaryar bay wateen oo geed walbaa ah ama nagaar walbaa ah. marka xibadu taas wey alxiba taasaa loo jeeda kamaa tambutu say u dhalata alxibatu daadku midhuhu keenay fii xamiili sayli fii maxmuuli sayli daadku wuxuu waday xamiilku waa facil bimacnaa mafcuula daadku wuxuu waleeyahy qaaqadii wixii la socdaa markiiba baxyo dhalanaya loo jeeda uma intaa kadib yafruq allahu tacala min alqada'i bayn alcibaad ilahi wuxuu ka farxalanaya oo dhammaynaya kala xukunka addoomadiisa u kala xukumaya wayabqa waxaa hadhi rajulunin muqbilun biwajhi cala annaar nin soo haray keligii wejigiisu ku aadan yahay xagga naarta oo naartii baa lagu sii jeedinaya kama leexan karo waa halkaasaa la istaajiyey waa lagu layngareeyey bidix meema dhowr karo khiyaarka baad u madhidba alkaanbaad dhowraysaa saa ma dhihi kartid lanna amarku maalinkaa inilmulku ilaa lilah maalinka cid kaloo wax sheegan karta wax dhaqaaqi kara ma jiraan nabigu wuxuu uhi wahada aakhiru ahli janati dukhuula aljanna midkan la sii jeediyo waa axadka u dambeeya janno gala ahlujannaha fayaquul wuxuu ay rab rabbigayow isrif wejhi can الnaar ilaah wejiga naarta ka leexi ilah buu barya hayaa fainahu qad qashabanii riixuhaa qad qashabanii waxa halaagay riixuhaa urkeedii iyo dabkeedi iyo holaceedii iyo hanfideedii baa ila tagtay wa axraqanii waxaa gubay dakaauhaa olalkeedii balalkeedii akahu in hadda dakaaha la yidhaahdo oon la hamsaynin baa loo badan yaha luqada laakiin ina waa luqa jirto xoog badan marka wa axraqanii waxaa gubay dakaauhaa ay waa maxay lahiibuhaa olalkeedii ama balalkeedii baa gubay riixuhaana waa urkeedi iyo kulaylkeedi iyo dabkeedi fayadcu llaha maa shaa an yadcuwah intuu ilaahay doonuu baryahaya alluu tuugaya waa isbahaan uma yaquul lahu tabaaraka wa tacala alla wuxuu odhanayaa hal casayta ma laga yaabaa in facaltu daalika bika sa haddaan kuu yeelo hadda muxuu codsanayaa ilaahu wejigayga baska leex dhabarkaan u duwo manacdada manacdadaan u duwo marun iga leex anuu halkayga iska taagan kalwareji un in facaltu dalika bika an tasala hayrahu inaad wax kale weydiisa ma laga yaaba haddaan wejigaada naarta ka leexiyo amaad wax kala sheegataa fayaquulu laa asaluka hayrahu ilah wax damba weydiisan maayo wax kale ku weydi wayucطi wuxuu siinayaa ninkaasi rabbahu rabbigii min cuhuudin ballama xaggood iyo wamawaahiqin axdi dhaareed maa shaa allah intuu doono cuhuudku waa ballanka caadiga dhaarta wadanin mawaahiquna waa ballanta dhaarta wadata hebelow goormaan is aragnaa galabtaan is arkaynaa waa cahdi haddaba wallahi raacisay dhaarna waa miiaaq cahdi miiaaq intaasa udhexey midna dhaar baa lagu adkeeyaa midna laguma adkeeyo fayasrif اllahu ilaahay baa ka leexinaya wajh wajigiisa can الnaari naar buu ka leexinaya faidaa aqbala calى اljanati markii la soo jeediyo oo jahaname laga soo jeediyo xagee buu qaabilaya oo eegahaya ila janna u dhoraya soo maa ninka reer janna ugu darisxun buui maxaa jiraa la yidhi jahanam ila darisdaay buui waa eray waa eray kor marka laga fiiriyo khallafsan laakiin xaqiiqa ah matamisa maaha markii laga soo jeediyo jahanamo jannadii buu arkaya bilicdii iyo naxariistii iyo saxansaxadii wixii baa la tegahaya war kalaab ilahayna wuxuu u ballanqaaday juuq dambe inuusan dhihin maxaa dhici doona faida aqbala cala janati jannada markuu qaabilo waraaha u arko sakata wa aamusi maa sha allah yaskutu iska dulqaado wasabri ilan ballamaa ka yaalle uma wuxuu dhihi ilahi waa raxiimi horaan baad u jahanama kaa soo jeediyey magacaa jiriya ilaahay iska bari ayib uma yaqul wuxuu dhi ay rabbi rabbigayow qadimnii ilaa baabi iljanna ilahu siba sibay dhaantahay albaabka jannada ii dhowee hadda meel fog baan ka arkaay ii dhowee qadimnii allah ii hormar ilaa baabi iljanna fayaquulu llahu lah alaysa qad acayta miyaadan ahayn mid bixiyey oo galay cuhuudaka ballankaadii iyo wamawaahiqa dhaarahaadii oo maxaad ku bixisay laa tas'alunii hayra aladii acaytuka inaadan iweydiisanin wixii aan ku siiyey waxaan ka ahayn oo muxuu ahaa inaan mar un ka leexiyo wejigaada jahanama ka leexiyo waylaka war magaciiba ya aadam ina aadanow maa aqdaraka maxaa kaa dhagar badan maxaa kaa ballanfurid badan wey hadday ahayd hadday ahaydee goormaad ballanfurka bilowday fayaquulu ay rab rabbigayow wayadcu llaaha ilaahay buu baryahayaa ilaahay waa runta laakiin waxaa weeye xaalku hadde waaka dadka anaa ka hadhay jannadi waata ruux walbay qaadaa markay allow buuxsami weydo dad kalead ku buuxin doontaa marka calaacal iyo catow buu bilaabahaya ilaahna u naxariisto wydcu lah xata yaquula lahu ila uu rabi ku yidhahdo rabbi baryahaya fahal casayta ma laga yaabaa in acaytuka an tas'ala hayra inaad wax kale weydiisato fayaqulu la wacizatika aan ku dhaartay sharaftaada iyo weynankaadaan rabbiga ku dhaartay maya wax damba layga maqli maayo fayucطi rabbahu rabbigii ayuu wuxuu siinaya uu rabbi la galayaa baa loo jeeda hadda maa shaa allah wuxuu rabbi dooro min cuhuudin ballama ah iyo mawaahiqa ballandhaareed ah fayuqadimhu ilى baab اljanna albaabkii jannada rabbi geynaya faida qaama calى baab اljanna jannada albaabkeeda markuu istaago infahaqad lahu waxaa u furmi aljannatu jannadii baa isballaqi asagina naftii baa loo keenay jannadii baa isballaqi ballaadhnideedii weynegeedii albaabkeedii naxariistii wuxuu dhan buu arkaya infahaqad infataxad bay ka dhigan tahay lahu ljanna fara'a wuxuu arkahayaa maa fiiha janna wax dhex yeelo min alkhayri wanaag ah wasuruuri rayrayn iyo naxariis iyo farax ah fayaskutu wuu aamusi maa shaa allahu an yaskutu iska dulqaado wuxuu dhib ballanta hadaad soo gashay ma jabin kartee bal iska dulqaado uma yaquul wuxuu dhi ay rabbi adkhilni iljanna ilaahayow albaab kuma i keentay igeli haddii aan <laughs> ilaahay waa ku baryahayaa fayaquul lahu tabaaraka wa tacaala alaysa lahu wuxuu ku odhanaya alaysa qad acطayta cuhuudaka wamawaaiqaka anlaa tas'ala hayra maa ucطiita miyaadan ballan ku soo gelin kuna soo dhaaranin inaadan i weydiisanin wixii aan ku siiyey waxaan ka ahayd oo ah albaabka jannada inaan ku keenay keliya waylaka magacii ba weeye yabna aadam maa aqdaraka maxaa kaa ballanfurid badan ballanfurow baa tahay ballanjabis fayaquulu ay rab laa akuunu ashqaa khalqika markaan waa xaajooda addoonkii ilah wuxuu idhi abuurtay ninka u ayaandarha iga dhigin abuurtay ilahu ka u ayaandarha iga dhigin laa akuunu noqon maayo ashqaa khalqika ayaan daran unkaada falaa yazaalu yadcu llaha xataa yadxaka allahu tabaaraka wa tacaala minh ilaahay wuu baryahayaa ilaa uu rabbi subxaanaه wa tacaala u qoslo riwaayo kale waidaa daxika اllahu calى cabdin falaa xisaaba calayh ilahay hadduu kuu qoslo kuu muusoodo waxaa weeyaan hawsaada waa hagaagtay tanna waa aragta faidaa daxika allahu minhu ilaahay markuu ku qoslo warkiisa iyo qaabka u beriye calaacalkiisa udkhila اljannata jannadaa la gelinaya intaa hadde waxaa weye naxariis rabbi wax walbou addoonkaa sameeyey ballan uu ka baxay intuu ballanfuriso mid arkayn ilahi waa raxiim dadku waxa wey iyagaa ilaahay ka cararahaye inaga soo maro walaa yahliku cala allahi ilaa haali ilaa haali aduu haddaad tahay boqorada adduunka hadday yihiin addoonka hadda ballan u qaad marku ka baxo haddaa naarta gal bay dhihi lahaayeen hadda hadda gal naarta maxaa tahay haddaabaad ballan qaadoo dhaaratay maxaad ballanta u jebinaysaa inaad khaaintoo tuuga tahay horaanba waa kaaga naarta gal ilahi laakin waa raxiim subxaanahu wa tacaala ida dlha qaal اllahu caزa wajal markuu jannada galo ilahay ba wuxuu odhanaya lahu lirajul ku odhanaya tamanah wax qabso wuxuu sheego jannada ma gashahaa janna ninka gale intaa kuma daaye maxaad doonaysaa faysl rabu rabbigiibu weydiisan wayatamanaa wuxuu doonuu sheegan haddii adugu ligaa wuxuu sheego de maxaad u malay weliba la joogo waxaad ka ma jiraan ilaahu yaasayel haddii haddii wax lagu helaayabu ninkii reer qalaafe reer macallin baa waxba ka dhaafeen waxba sidooduba xataa ina allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu layudakirahu wuxuu xusuusinayaa min kada wa kada ilahay naxariista u fiirsada addoonku markuu intuu wax wado oo hanqaarmo oo isku dar waxaa lii wax maadan sheegin intaana ku darso intaana ku dar bal weydiiso tanna weydiiso xataa ina allaha subxaana layudkiruhu cafwan layudakiruhu wuxuu xusuuso addoonka min kada wakada ay tamana wey tamano sheego oo weydiiso min kada wakada intaa daaraha intaa dahabka intaa haweenka intaa sheego intaa shaqaalaha ku shaqayn lahaa xataa ida nqaacat bihi lmaani sheegashadii markay isagu lagoda ka soo dhammaato xataa ida nqaacat bihi birajuli almaani wey ammaanidii wuxuu sheeganayay su-aalihi markay isagoo ka soo dhammaadaan qaala allahu tabaaraka wa tacala wuxuuna laka mi daalika waxaad sheegatay oo dhan iyo intaan kuu sheegay baad leedahay wa miluhu maca iyo labanlaabkii iyo labanlaabkii wy ayb qaala caa bn sida leyti wuxuu yidhi waa abu saciidin alkhudri maca abi hurayrata xilligaa xadiidka abi hurayr uu tabinayo abu saciid baa fadhiya sacd bn malik bn sinaan baa fadhiya ayb لا yaruddu muusan naqaynin wey alayhi calaa abu hurera min xadiiihi shaya xadiikii dheeraa abu hurera dalaandileeyey ee sida faatix u akhriyey hal eray muusan qoonsanin kumana radin wey waana maqlahaya xataa idaa xadaa abu hurayra abu hureyre markuu sheego uu yidhi ina allaha qaala lidalika arajul ilaahay ninkaa wuxuu ku yidhi wa milhu macah wixii aad sheegatay iyo waxaan kuugu daray labalaabka ku darso qaala abu saciid wuxuu yidhi wa oro halkaan buui masalo halkaan wabaad ka tagta maaad ka tagtay ilahay wuxuu ku odhanayaa wacasharatu amaalihi maca toban laabkeed intaad sheegatay intaan kugu sheegnay waxaad ku darsataa toban laabkeed yaaba hor intaasaa kaa dhiman buui qaala bur wuxuu ihi maa qawla صaxiix lأna tacadda اlmajlis cinda axaadii ruwaadu haddii xadiis ku khilaaf alfaadiisa sheekhuna nin walba xadiidka mar gooni ah a tacad majlis taxdii baa la yidhaahdaa waa laga dhigaa waa lagu dhammaystiraa abu hurayra fadhibu xadiiku ku qaatay nabigana marka hore loo sheegay wixii aad sheegatay lamalaabkii qaado fadhi kale buu nabigu xadiika ku sheegay ilaahayna cilmigu u kordhiyey wacalamaka maa lam takun taclam wa kaana fadla calayka cadiima idan wacashatu amhaalihi waa majlis iyo xugum ka abu hurayra idan waa ziyaadة iqaab oo baabu aaab ah iska ogow ayib abu hurerna waa xaafid wey axfad الnaas maa xafidtu hadduu talqiinkaa yeeli lahaa abu hurre waan daciifin lahayn yaqbalu talqiin baa la yidhahdaa adoo warka wado haddii saas soomaalia aahay saas aahay tirado xadidkaa waa daciif fulan min fulan waa daciif lannahu kaana yaqbalu atalqiin meerinta iyo udusintuu yeeli jiray wey waxaa la rabaa ninka xaafidka maya intaasaan hayaaye adoo maxad haysaa anu intaasan sheeka ka wariyey wuxuu dhi abu hurr maa xafidtu ilaa qawlahu dalika laka wa miluhu macah intaa aad sheegatay baad leedahay iyo lama laabkeed qaala abu saciid ashhadu aniguna waxaan ka marakacaya anii xafidtu min rasuulilahi qawlah rasuulku inaan ka xifdiya markuu sheegaya xadiidkan dalika laka wa casharatu amaalih intaad sheegatay baad leedahay iyo toban laabkeed qaal abuur wuxuu hi waa yahay sallimay maada ka maqan ma dhihi karo wuu ogyahay nabigu inuu majaalis badan ku xadiidto idan halkiisuu ku gaabsaday wuxuu ku dari keliya intii u dhimanayd asaga xadiidkiisii buu sheegay wuxuu hi wadalika arajulu aakhiru ahli ljannati dukhuulan iljanna ninkaana waa ninka u dambeeye jannada gala wallahu aclam bal halkaa joogo waa daarisaaga wixii dhimana berri umaan insha allahu tacaala kaadi doona